بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الإجماع هو اتفاق كل أهل عصر هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون النوكرين على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث واحتج بالإجماع من ذي الأمة لغيرها إذ خصصت بالعصمة وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا ثم انقراض عصره لم يشترى أي في انعقاده وقيل مشترى ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوه وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهين ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل ثم السحاب قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرن بسم الله الرحمن الرحيم باب الإجماع وإجماع baabkiisii adilada culima waxaynu ogeyn la deliishadaa afar inay ahaayeen alkitaab ayaa ugu horeeyey asunna ayaa nambarka labaad sita alijmaac ayaa nambarka saddexaad sita alqiyaas ayaa nambarka afraad ku jira adiladu afartaa ayay ahaayeen haddaba waxaynu ognahay kitaabkii iyo sunnadii fahanaye ijmaacu waa maxay alijmaac ereygan ijmaac ah waa masder oo ficilkiisu ajmaca ayuu ahaa ajmaca ajmaca waxaa lagu macnaynayana culimmadu laba qowl bay iskugu qabteen qola cazame bay ku macneeyeen qolana itafaqa bay ku macneeyeen ajmaca ajmaca qola cazama bay ku macneeyeen go-aansi qof qura ayuu haddaba ka fuli karaa go-aansigu qof qura wax go-aansan kara qof qura ayaa wax go-aansan karo shaygaa waan go-aansaday odhan karaa haddii itafaqa lagu macneeyana ugu yaraan laba qof unbaa faacil u noqon karaa ajmacada ugu yaraan laba qof unbaa ijmaac samayn kara oo iswaafaqi kara ayay ka dhigan tahay ijmaaca culimmadu markii ay tacriifinayeen ee ijmaaca ha la tacriifiyo ay yidhaahdeen waxay iskugu qabteen ilaa saddex qowl qolo ijmaaca waxay ku tacriifiyeen waa qofka oo soo bandhiga qowlkiisii oo deliilka waafaqsan ama aan khilaafsanayn daliilka walow keligiiba qaailku ha noqdee saasay la mareen oo qole waxay idhahdeen qof qurihii ijmaac wuu samayn karaa muctasilada oo kale rag ka tirsan baasaa ku tegey culimada qaarkood waay culimadii kalena waxay yidhahdeen war ijmaaca qof qurihii ma samayn kare e ha laga daayo cidda ijmaaca samaynaysa hala tacriifiyo tacriifkaaku ka duwan loo sameeyo khazaali oo kale wuxuu ku tacriifiyey inay tahay ijmaacu ijmaacu ummati muxamedi sala allahu alayhi wasalam waa ummadeennan oo shay isku wada waafaqda ayuu yidhi waa laga daayey taana oo waxaa la yidhi war ummadda ile waxaa ku jira ku yar waxaa ku jira gabadh aan aqoon lahayn waxaa ku jira oday weyn waxaa ku jira qof iska caamay ah oo aqoon u haysitaa ayna jirine kadaa ummadda culimmadu waxay u badan yihiin ijmaaca in lagu tacriifiyo itifaaqu lmujtahidiin min ummati muxamedi salى اllahu alayhi wasalam bacda wafaatihi fii casri min alcusuur calىa xukmi xaadiثatin waxay culimmadu ijmaaca ku tacriifiyeen waa itifaaqu lmujtahidiin nimanka mujtahidiinta la yidhaah oo iswaafaqa mujtahidiintu waa inay iswaafaqaan oo min ummati muxamedin sala allahu alayhi wasalam rasuulka ummadiisa iyagoo ka tirsan ijmaacu itifaaqu lmujtahidiin mujtahidiintu ay iswaafaqaan mujtahid yaa la yidhaha mujtahid mujtahidka waxaa loo yaqaanaa qofka waa mujtahid la odhanayo qofka qur'aanka aqoon u leh kitaabka qur'aanka ah qofku waa inuu aqoon u leeyahay sunnada rasuulkana waa inuu aqoon u leeyahay masaa'ilka ijmaaciga ee ummaddu ay isku waafaqdayna waa inuu aqoon u leeyahay si una u fatwoonin masaa'ilkii ummaddu ay isku waafaqday waxaan ahayn qofkaasi waa inuu usuulu fiqigana aqoon u leeyahay waa inuu cilmiga luqadda la yidhaahna aqoon u leeyahay shantaa shardi qofka marka laga helo ayaa la odhanayaa qofkani waa mujtahid maxaynu ku tilmaanay kow waa qur'aanka waa inuu yaqaano macnihiisa iyo waa inuu garanayo qur'aanka axkaamtiisaba laba sunada rasuulkana waa inuu garanayo sal اllahu alayh wasalam saddex masaa'il ijmaacna waa inuu garanayo masaailkii lagu ijmaacay afar cilmiga usuulu fiqiga ana waa inuu garanayo qof aqoon uleeyahay shan culumtii luqadda si guud qof u hayana waa inuu yahay oo dee istimbaad iyo wax lasoo bax samayn kara mujtahidiinta horta waa kuwa waxaa haddaba lagu ijmaacana waa inuu hayo oo masaa'ilkii hortii lagu ijmaacay waa inuu garanayo waayo lama ogola lama ogola wax lagu ijmaacay khilaafkii inuu fatwoodo qofku waxaa lagu tacriifiyey itifaaqu lmujtahidiin waa mujtahidiintii oo kuwa shuruudahaa leh oo iswaafaqa mujtahidiintii way iswaafaqeen waana min ummati muxamedi salى اllahu alayhi wasalam ummaddii rasuulka iyagoo ka tirsan ayay iswaafaqeen ummaddeennan ilayn ummaddeennan unba ijmaaceegu uu qiimo gel yahay oo rasuulku xadiidkii tirmidigu soo saaray wuxuu ku yidhi laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu kuma ijmaacaysa shay dalaalo iyo baail ah waa min ummati muxamed haddaba ummadaha kale qiimo ma leh itifaaqoogu iyo mujtahidiintoodu qiimo ma leh waa ummaddeennan mujtahidiinteedu waa iswaafaqda ijmaacu wuxuu guntamayaa bacda wafaati rasuul sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed intii uu geeriyooday kadib waa inuu ijmaacu guntamaa laakiin rasuulka hor nool hadday saxaaba isku tagto oo intay is arkaan afka isa saaraan hadday yidhahdeen masaladan xukunkaasaanu ka ijmaacnay rasuulkaaba noole ma ijmac baa guntamaya ma no kol hadduu rasuulku nool yahay ijmaac jiro oo guntamayaa ma jiro la odhan maayo ijmac ba arrinkaa ku jira waa bacda wafaati rasuul sal allahu alayh wasalam rasuulka geeridiisa kadib fii casrin min alcusuur xilli xilliyada kamida uun waa inay ummaddu iswaafaqdo maxayna isku waafaqaysaa calaa xukmi xaadiatin shay xaadie ah xukunkee xukunkeegii ayay isku waafaqayaan haddaba waxaa la ogaaday halkaa markaynu culima marnay ee ijmaaca aynu nidhi horta kow waa mujtahidiinta mujtahidiinta shuruudoodii aan sheegnay mujtahidiintuna mujtahidiinta ummaddan inay yihiin baa loo baahan yahay inuu ummadda rasuulka sala allahu alayh wasalam ama nebi maxamed ummaddiisa ijmaacuna waa inuu dhaco bacda wafaati rasuul sala allahu alayhi wasalam rasuulka geeridiisa dabadii waa inuu ijmaacani dhacay xaadiso cusubna waa in lagu ijmaaca haddaba talow qolooyinkan qawaaniinta dejiya ee odhanaya arrinkaa ah, ayaanu haddaanu nahay baarlamaankii ama haddaanu nahay gruub hebel go-aankaas aanu soo saarno sharcigaasa soconaya qoladan leh iyo maxay ku kala duwan yihiin haddaba mujtahidiintii ilain mujtahidiinta laftoodu mas'aladaasay go-aan ka soo saarayaanay odhanayaan mas'aladaa xukunkeegii waa noocaasay odhanayaan qoladan qawaaniinta ah ee qaanuunka iyo xeerkoogan samaysanaysa caqligoo quray u baahan yihiin oo caqliga ogan yaree la siiyey intay wax ku baadhaan ayay odhanayaan xukunka iyagu diinna kuma salaynayaan wax kalena kuma salaynayaan aragtiyo ay leeyihiin bay wax ku salaynayaan ama maslaxadooda gaarkaa ah ha ahaato ama maslaxad laleeyahay dad gaaraa leh ha ahaato ama waxay dooni ha ahaato ama fikiro kale ha ahaato waxbaa lagu salaynaya markaasaa la odhanaya saasa ah, baarlamaankii qodobkaas iyo saasuu sharcigareeye halka mujtahidiintu ay mar kaste u baahan yihiin aayad ay dhabarka saaraan ama xadiis ay xukunkoogan ay gaadhayaan ay dhabarka u saaraan kolka waxaa la ogaaday ijmaacu sharci ha ahaado iyo shay la deliishade e wuxuu u baahan yahay mar kaste labadii asal midkood buu u baahan yahay aayad iyo iyo xadiis ilain xaakimku waa allah subxaanahu wa tacaala cidda xukun gaadhi karta ee xukun ummaddan u soo sheegi karta ee wax u sharci garayn karta waa allah in ilxukmu ilaa lilaah rasuulku waa mubayin oo xukunkii ilaahay ummadda u soo dejiyey ayuu u bayaaminaya mujtahidiinta laftoodu waxay bayaaminayaan xukunkii mas'alada rasuulka ilaahay uu ka yidhi xukunkii ilaahay uun haddaba mujtahidiintu xaakimiin ma aha iyagu xukun sameeya oo xukun dejiya oo odhanaya xukunkaas aanu dejinay sidii baarlamaanada oo kale ma aha mujtahidiintu aayad iyo xadiid ayaa loo baahan yahay haddaba talow ijmaaca iyo qiyaaska farqiga udhexeeya waa maxay ijmaaca iyo qiyaaska farqiga udhexeeya waa maxay kutubta waaweynna waan ku gaadhi doonaa laakiin waxa ugu basiidsan mas'aladan kol haddii aayad iyo xadiis loo baahanayo kaa horreeyey oo dhabarka loo saaro xukunkan cusub haddii dadaalkani uu ka yimid dad fara badan oo mujtahidiinana waxaa la odhanayaa ijmaac hadduu dadaalkani mid fardiya uu yahay oo dad iska afraadihi ay gaadheen oo ay yidhahdeen xukunkan cusub saasuu noqonaya oo waxaanu uga qiyaasanay aayad heblaayo qiyaas baa la odhanaya wixii afraadu ay samaynayaanna waa qiyaas baa la odhan wixii e, mujtahidiinta jamu samaynayana waxaa la odhanaya ijmaac baa la odhan masaailka ijmaaca ah talow ma tirsan yihiinoo wax kooban ma yihiin oo masaa'ililijmaac la garanayo sheekha wadaadka abu isxaaq la odhan jiray isagu mas'alu sheegayo wuxuu yidhi waa xilligiisii masaa'ilka ijmaacu labaatan kun oo mas'alo weeyi buu yidhi labaatan kun oo mas'alo ayaa lagu ijmaacay waxay u baahan tahay kelmaddaasi sharax iyo furfur bay u baahan tahay labaatan kun oo mas'alo bal wuxuu uga jeedo sheekhu in la furfuro talowma madhabku u jeedaa talow xagguu u jeedaa culimmadu in badan bay isweydiiyeen labaatan kun oo mas'alo ayuu ijmaac ku arooray markuu leeyahay cidda waxa lagu macnaynayo iyo sida looga jeedo labaatankaa kun ee mas'alo culimmadu aad bay isku weydiiyaan ijmaaca ma la ogol yahay in magaalo gaarihi ay ijmaac samayso maya magaalo gaar ah odhan maysid hadda hargeyso ama xamar ama magaalo heblaayo ijmaacan samaysay oo ijmaacaasi waa magaalada ama odhanaysid culimmadu waxayba ka hadleenba xarameynka talow ma la ogol yahay ijmaacooga de xarameynku waxay ka mid yihiin un caalam alislaami iyo ummaddii muslimiinta ahayd hadii itifaaqu mujtahidii haadihi lumma aynu u baahanay dee mujtahidiintii kalena waa loo baahan yahay mujtahidiintii kale waa loo baahan yahay ijmaacoogii oo waxaa la odhanaya aaway ijmaacii mujtahidiintii kalena ayaa la odhanaya waxaynu aragnaa ijmaacii sida u socdo haddii mas'alada ka waran culimmadu markii ay inay ijmaacaan ay damcaan ay ku kala kacaan oo laba qowl ay sheegaan laba qowl kol haddii culimmadu intay mas'aladii ay iskugu yimaadeen ay laba qowl ku kala tagaan mas'aladaa ijmaac baa ku guntamay la odhan maayo laakiin ijmaac dimniya baa jira ijmaac dimniya ayaa jira oo inaan la khilaafi karayn ay jumhuurtu qaateen alijmaac adimni waxa weeyi hadday culimmadu mas'alada laba qowl u arkaan oo sidaa lagu tago oo sidaana lagu masaladii ijmaacaasi udh laba qowl waad arkaysaa inuuna ijmaacii si qowl qura ahayn laba qowl ijmaac dimniya baa jiroo qowl saddexaad inaan la keeni karayn bay ummaddu ku ijmacday bay ka dhigan tahay qowl saddexaad waxba ka mida mas'alatljad mas'alatljad saxaabada markii la dhex dhigay awowgu siduu u dhaxlayo waa mas'aladii sidaynu ognahay cumar binu khaaab uu lahaa uu aada u tamaniyeyey in loo bayaamiyo mas'alaljad waa mas'alo adag wey awowgu waa mas'alo adag wey dhexalkiisu saxaabadu markay arrinkaa ka shireen waxay yidhaahdeen qolo awowgu wuxuu xijaabaa walaalaha aljad maca alikhwa keligii baa dhaxal kale bay yidhaahdeen saxaabada qaar ka midihi saxaabada qaarkii kalena waxay yidhaahdeen awowga iyo walaaluhu dhaxalka way wada leeyihiin war ha isla wada dhaxlaan awowga iyo walaaluhu dhaxalka way wada leeyihiin ha isla dhaxlaan mas'aladii sidaasaa lagu kala kacay saxaabadii labadaa gruub labadaa jamac ayay kala noqdeen qolole le awowgoo qura ayaa dhaxlaya walaalahana xijaabaya iyo qolo odhanaysa maya e awowga iyo walaaluhu dhaxalka way wada leeyihiin haddaba ijmaacii sidaa markuu u dhacay markii sidaa lagu kala kacaye labadaa qowl ay meesha yimaadeen ma dhici kartaa talow qowl saddexaad inaan keenno oo odhanaya awowgu dhaxalka male baa dhaxli may dhici kartaa waa mamnuuc ijmaac dimniya baa la yidhaahdaayo lama ogola eeg hadda lama ogola sidaasi aan ahayn in lagu ijmaaco waxa weeye ijmaac dimniya ayuu noqonayaa laakiin mas'aladii loo socday ee awowgu intuu qaadanayo inuu keligii dhaxlayo inuu la dhaxli walaalaha weli mas'aladii way taagan tahay baad odhanaysaa dib baa layskaga soo noqonaya ilaayoo si lagu qanco ama qaraar lagu midaysan yahay laga gaadho maraaxilulijmaac marka laga waramayo ilaa afar marxaladood buu ijmaacu soo maray marxaladii bilowga uu ahaa oo marxaladda bilowgu waxay ahayd xilligii saxaabada saxaabada abibakar radia allaahu tacaala canhu masalo kaste oo ku adkaata saxaabada iyo waxgaradkooga ayuu iskugu yeedhayey marka la dooranayo khaliif cumar markii la dooranaya waxgaradkiibu iskugu yeedhay xataa kolkaa markay waxgaradka saxaabadu isku yimaadiin ayaa mas'alada laga niqaashayey oo laga hadlayey markaasaa qaraarka iyo itifaaqa saxaabadaasi ay gaadhaan xaakimka iyo khaliifkaa qaadanayey khaliifku markuu qaadana ummaddu way ku raacaysay waa lagu ijbaarinayey saasaa lagu socodsiinayey masaladaa haddii lagu kala kaco oo go-aan laga gaadhi waayo midaysan dib baa laga belamayey oo layskaga soo noqonayey ilaa inta wax midaysan oo lagu qanco oo laysku raaco laga gaadhayo masaa'il badan baa xilligaa hadaba dhacay oo waxaa la og yahay in laga hadlay hooyadu hadday axadu zawjayn la joogto dhexalkeygu waa maxay hooyada oo axadu zawjayn la joogta maxay hantida ku dhaxli ibnu cabaas wuxuu yidhi radia allaahu tacaala canhu xabru haadihi اlumma wuxuu yidhi anigu waxaan qabaa ulu kuli hantida saddexa loo qaybiyo dee qayb hala siiyo qur-aanka saasaa ugu cadaysaasaan raacay buu yidhi ulu kuli maalka inta saddex loo qaybiyo hooyadu maxay ha qaadato saddex eh, ulu ha qaadato aayaddii qur-aanka ahayd muxuu ahaa faliummihi ahulu buu ilaahay yidhi faliummihi ulu hooyadu ulu bay leedahaye ulukii hala siiyo buu yidhi nilba saraxatan saa u sheegaya saxaabadii kaloo dhanina waxay qaateen may e ulusulmaal maaha ama ulusulkuliye ulusulbaaqi hooyadu ha qaadato ulusulbaaqi ha qaadato oo axadu zawjayn markay la joogto axadu zawjayn markay la joogto hooyadu ee dee halkana uu joogo maxaan ku dhaha aabbihii aabbihi hooyana ay joogaan ulusulkulli looma ogole ulusulbaaqi baanu ogolnahay bay yidhahdeen oo talow ulusulbaaqigaasi waa maxay haddii ulusulkulli la siiyo aabbihii iyo hooyadii ayaa laba qori oo isle-e qaadanaya sidaa ibnu cabaas haddii ulusulbaaqi la yidhaahdana aabbihii iyo hooyadii ayaa inta aabbuhuna laba meelood inta soo hadhay ayuu laba sahmi yeelanaya baaqigiibuu saddex loo qaybin aabbihii labuu qaadan hooyadiina mid bay qaadan waa sudus xaqiiqada waa sudusulmaal xaqiiqada maxay noqotay markaa sudusulmaaloo kale ayay tagtay ama rubucoo kale ayay tagtay xaaladna rubuc bay tagtaa xaaladna sudus bay tagtaa waa hooyadu oo ululbaaqi saxaabada kale talow aayadan faliummihi ulu xaggay ka mareen iyaguba waxay ka mareen aayad kalaanu haynaa bay yidhaahdeeno ilaahay baa qur'aanka ku yidhi lab iyo dhadig siman lidakari milu xadi lunhayayn lab iyo dhadig hooyo iyo aabba way siman yihiin oo ilmahan way wada dhaleen isku in bay u jiraan kolkaa lidakari milu xadi lunhayeyn labka aabbihii laba sahmi ha qaato hooyaduna maxay ha qaadato hooyaduna dee maxaa hal sahmi ha qaada haddaba masaa'il badan oo noocaas oo kale ah oo waxaa jira ama saxaabadu ay laba aragti ku kala yeesheen oon aragti saddexaad la keeni karaynin ama saxaabadu ay ku ijmaaceen waa cahdigii koobaad wixii ka dambeeyey taabiciinta wakhtigoogii buu ahaayo ummadda ijmaaceega hoosu dhac inkimaash baa ku yimid ijmaacii wixii ka dambeeyena waa xilligii imaamu maalig iyo abu xaniife iyo ijmaacu dib ayuu u soo noqday oo dee imaamu maalig iyo abu xaniife iyo dib buu usoo noqdo imaamu maaligna reer madiine ayuu ictimaaday abu xaniifena kuufe iyo halkaas ayuu ictimaaday waxa ka dembeeyey xilligii madaahibka kale ayaa ka dembeeyey oo ijmaacu uu xoogaystay oo fuqahada warkoogii uu noqday war la raacayo oo lagu kalsoonaanayo waxaynu aragnaa maraaxisha ijmaacu uu soo maray baabulijmaaci waa ijmaaca baabkiisii huwa ijmaacu itifaaqu kuli ahlilcasri casriga iyo wakhtiga kuwa uu ehelka a ah dhammaantood iswaafaqooga weeyi ay iswaafaqaan talow qowlkii khazaali ba khazaali baa yidhi itifaaqu haadihi اlumma buu yidhi ummaddan o dhan iswaafaqda culimada jumhuurtuna waxay qaateen meye itifaaqu mujtahidii haadihi اlumma wuu fasiray markaa qowlkii khazaali inuuna qaadan buu tilmaamayaayo ey culamaau lfiqhi culimada fiqhiga ayaan u jeedaa duuna nukrin inkaar la'aantii welibana wax alla wax inkirayaa kii jirin ayaa la qaadanayaa qowlkaa duuna nukrin inkaar la'aantii waa culimmadaa loo jeedaaye dadka caamada ah iyo ciyaalka iyo dumarka iyo dadkaan aqoonta lahayn waxaa la odhanayaa maxaanku idhahdaa idinka warkiina ha iska joogo huwa itifaaqu kulli ahli lcasri casarka dadka uu ehelka ama wakhtiga dadka uu ehelka ah dhammaantood oo iswaafaqa weeye ey culamaa'ulfiqhi culimada fiqhiga oo iswaafaqda duuna nukrin inkaar la'aantii calaa ctibaari xukmin xukun ictibaarintiibay isku waafaqi calaa ctibaari xukmi amrin amar xukunkii ictibaarintiisay isku waafaqi amarka oo qad xadaa soo dariyey sharcan sharci ahaan ku soo dariyey tusaalihii waa maxay talowtii la isku waafaqay waa ka xurmati salaa salaada xaaraannimadeeda bilxadai xadadka sababtii ay xaaraan u noqotay qof haddaba xadad qaba oo bilaaweyso ah oo biyo helaya ama caro helaya inuu tukado waxa lagu ijmaacay xaaraan inay tahay masaladaa ijmaac baa ku guntamay ijmaacana lama garab mari karayo oo lama diidayo ilan ilaahay baa markii weysadana yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaa fagsiluu wujuuhakum xilliga biyowaagana ilaahay baa yidhi walam tajiduu maaan fatayamamuu saciida ayiba waxtuja waa la deliishaday waxtuja waa la xujaystay oo daliil ayaa laga dhigtay waxtuja waxtuja buu inoo qoray soo maaha waxtuja waa la xujaystay oo waa la deliishaday bilijmaaci ijmaacii ayaa la deliishaday oo ijmaacu shay la deliishanayo ayuu noqonayaa ya waxtuja waxaa la deliishaday bilijmaaci ijmaacii ayaa la deliishaday min dilummati ummaddan marka uu ka ahaado waa tacriifka shuruudihiisii shardi ka mida itifaaqu lmujtahidiin min haadihi اlumma baynu nidhi ama min ummati muxamedi sala allahu alayhi wasalam ijmaaca waxaa la deliishadaayoo qura markii ummadeennan uu ka soo fulo ummaddeennan markay ijmacdo ummadaha kale lama deliishanayo ilain ummaddeennan baa xadiidka tirmidiga lagu yidhi laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummadaydu dalaal iyo baail kuma ijmaacdo ilaahna wuxuu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa saasoo kale ayaanu idinka dhignay ummad wasat ah oo dhexdhexaada ayaanu idinka dhignay waxtuja waxaa la deliishaday bilijmaaci ijmaac ayaa la deliishaday min dii tan xaggeega markuu ka ahaado alummati ee ummadda ah laa hayrihaa kayrkeed oo ummadihii kale ah lama deliishan id khusisad waxaa lagu khasisay ummaddan bilcismati dhawrid baa lagu khasisay ilaahay baa ina ilaaliyey oo dee gef iskuma wada raacayno wa kullu ijmaacin ijmaac kaste fa xujatun xujo ayuu u noqonayaa ijmaac kaste calaa man kii dushiisa bacdahu isaga ka dembeeyey fii kulli casrin wakti kaste oo aqbala soo socda ama soo qaabilay ijmaac mar hadduu guntamo ijmaacaa waxa ka dambeeyo oo dhan waa la xujaysanayaayo wii ijmaaca horaa loo xujaysanaya qolada dambe ma khilaafi karaan ijmaac horay u guntamay khilaafi maayaan oo waa la yska ilaalinaya waa waajib in ijmaacaa la qaato waana waajib in layska ilaaliyo mukhaalafada ijmaaca waayo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa qofka khilaafa nebi maxamed intii uu hanuunku u caddaaday kadib wayatabic hayra sabiili اlmu'miniin dariiqa mu'miniinta dariiqan ahayna raaca mu'miniintu hadday dariiq isku wada raacaan dariiqaa ilaahay wuu ammaanay oo ilaahay baa cidda khilaafta oo garab marta caayay oo yidhi wayatabic hayra sabiili اlmu'miniin haddaba mu'miniintu halkay maraan ammaan bay leedahay wayatabic hayra sabiili اlmu'miniin in la khilaafaana cay ay leedahay oo rabbigeen ayaa caayay subxaanahu wa tacaala wa kullu ijmaacin ijmaac kaste xujatun xujo ayuu noqon wax tuja waxaa la xujaystay bilijmaaci ijmaac ayaa la xujaystay oo min diitan tan ka ahaatay alummati ee ummadda ah laa gayrihaa gayrkeed oo ummadaha kale ijmaacooga lama xujaysan id khusisad waxaa lagu khasisay ummaddeenna bilcismati ilaalin wa kullu ijmaacin ijmaac kastaa xujatun xujo ayuu noqon calaa man kii ayuu u noqon bacdahu ka dembeeyey halkaa wa kullu ijmaacin fa xujatun uu yidhi fa'daa yar gabayga u keenay baan filayaaye kolley qolooyinkeenna shuraaxdu inay ishaaraan way wanaagsanaan lahayd sharxu ma ishaarayo fadaa yar maaha ama ma tilmaamayo fadaa yar maaha sharxeenani ma tilmaamayaan u malaynaya wa kullu ijmaacin xujatun wa kullu ijmaacin ijmaac kasta ijmaac kasta oo ummaddu ay gaadho xujatun xujo weeyi calaa man kii dushiisuu xujo ku noqon bacdahu ka dembeeyey fii kulli casrin casri kaste iyo xilli kaste oo aqbala soo socda ijmaaca hore baa la deliishanayaayoo loo deliishanayaa ijmaac la xujaysanaya haddaba ummaddu markay ijmaacdo talow ijmaacaa goormaan la fulini oo la socodsiini maqasaba ummaddii ijmaacday inay culimmadii ijmaacay sidaa ku wada dhintaan iyagoon qowlkii ka soo noqonin inay saa ku wada dhintaanoo casrigaasi uu baaba'o casarkaa ijmaacu dhacay inuu dhammaado kii ay culimmadii sidii ay ku ijmaaceen nin kastiba uu haysto mise wuu ka noqon karaa qofku oo hadduu xujo kale iyo deliil kale helo waan ka noqonayaa buu odhanaya waa masale khilaafiya uma inqiraadu casrihi wakhtigaa baabi'iisa lam yushtarad lama shardiyin inay culimmadu sidaa ku dhintaan oo casrigaasi uu ku baaba'o rag baa shardiyey laakiin masaladu qawiga xagga qawiga marka la rabo shardi ma aha culimadii sidaa ku ijmaacday sidaa ha ku dhintaan la odhan maayo ilain berri buu midika noqon karaa lama odhanayo uma inqiraadu casrihi casrigaa iyo waktigaa ijmaacu dhacay inqiraadkiisa iyo baabi'iisa lam yushtarad lama shardiyin ey fi niciqaadihi ijmaaca guntankiisa looma shardiyin waqiila waxaa la yidhi mushtaradun waa loo shardiyaa qiilna wuxuu leeyay meye waa shardi ijmaac hadduu guntamo culimadii ijmaacday oo nool ayaa ijmaacii lagu camal falaya oo sidaa loo fulinaya walam yejuz ma banaana liahlihi dadkii u ehelka ahaana uma banaana an yarjicuu inay ka laabtaan culimadii ijmaaca samaysay inay ka laabtaan ma banaana waa qowlka inale lam yushtarad inqiraad اcasri waa qowlka muctamadka ah walam yajuz ma banaana liahlihi ehelkiisa an yarjicuu inay ka laabtaan ilain ijmaac guntamay lama khilaafo sow ma aha kol hadduu ijmaacii guntamay ood ku jirtay dib u khilaafi maysid oo odhan maysid waan khilaafaya amase waan garab maraya ma odhanaysid qowl baale waad khilaafaysaa hadda la soco walam yajuz ma banaana liahlihi ehelkiisa uma bannaana an yarjicuu inay ka laabtaan ilaa cala haani qowlka haaniga a ah mooyaane qowlkii lahaa waqiila mushtarad aynu nidhi oo falaysa ma aha yumnacu mid la diidayo ka laabashada haddii deliil ka qawisan ay yidhaahdeen waanu hellay dee deliilkiibay raacayaan oo looma diidayo inqiraad baana ijmaaciina halkaasuu ku baaba'aya oo ijmaac baa jira lama odhanayo kol haddii dadkii ijmaacayba ay kala noqdeen waxa weeye waa qowlka dambe waqiila mushtarada kol haddii waqiila mushtarad la yidhay ragga qaarkood yidhaahdeen waa la shardiyaa inuu xilligaas culimmadu ay saa ku wada dhintaan ijmaacii casrigiina uu sidaa ku wada baaba'o markaasaa ijmaaca la deliishan qolada tidhi dee ilmaha dhashe xilligii qoladii ijmaacday ay noolaayeen ilmahaana ha la sugo intuu wax ka baranayo oo isna masaladiisa ra'yigiisa ka muujinayo dee ijmaacbayuna guntamin baa ka dhalanaysa markaa waayo ilmaha ilmaha soo gaadhay kaakas waa dhib baa meeshai imanaysa kolkaa waxay noqonaysaa shardigaa in laga daayo ayay culimmadu u badan yihiin walyuctabar ha la qiimeeyo calayhi waa haddaynu qaadano qowlkan shardiyaya qowlu man kii qowlkiisa ha la qaato ha la qiimeeyo wulidda la dhalay war ilmaha la dhalo isagana waa la qiimaynayaa qowlkiisii oo qowlkiisii qowl muctabar ah oo la dhegaysanayo ayuu noqonayaa isna wal yuctabar ha loo qiimeeyo oo ha loo cibreeyo calayhi ijmaacan ha loo qiimeeyo qowlu man kii qowlkiisa welidda la dhalay oo wasaara noqday milahum culimada ama mujtahidiinta oo kale faqiihan faqiih mujtahidan mujtahida wuxuu noqday nin faqiih ah oo mujtahida ayuu noqday dee qowlkiisa hala dhegaysto ilan xilligii culimadu ijmaacday ayuu qofkani dhashay eh wayaxsulu ijmaacu kayfiyaadka uu ku xasilayo ayuu doonayaa inuu ka hadlo kayfiyada ijmaacu uu ku xasilayo talow ijmaacu sidee buu ku xasili oo sidee buu ijmaacu u xasili doonaa hadii ay dadka mujtahidiinta ihi ay qowl ku wada ijmaacaan masalada waa sidaa isla gartaan waa qowl buu ku xasilay hadday ficil ku wada sameeyaan oo dhammaantood ay shaygaa wada sameeyaan ficil buu ku wada xasilay hadday qolana ficil la timaado qolada kalena qowl ay la timaado sidaa ayuu ku xasilay haddii ficilkan intay qola sidaa ku qawsho qowlkoogii uu culimadii kala gaadho kuwii kalena ay ka aamusaan wahaakada wayaxsulu wuu xasilayaa alijmaacu ijmaac ayaa xasilaya bilaqwaali qowlal iyo hadallo ayuu ku xasili min kulli ahlihi dadka uu ehelka ah oo dhan xagooga uu qowlka kaga xasili wa bilafcaali ficillana wuu ku xasiliyo dadka uu ehelka u kaga xasili waa qowl iyo ficil wa qowlu bacdin qaarkood oraahdoodu ku xasili xayu baqihi halka baaqigu facala uu ka sameeyey qolada kalena ficil qolana qowl wa bintishaari faafid waxasalo wuu xasili bintishaarin faafid buu ku xasili qaar uu ka faafo qowlku ama ficilku oo maca sukuutihim kuwii kalena ay aamusaan qolo way samaysay qoladii kale way aamustay intay ogaatay qolo way tii qoladii kalena way aamustay ijmac baa ku xasili masalada saxaabada bal haddaba ka warrama qowlkoogii saxaabada qowl aqwaashii saxaabada qowlka saxaabiga maxaynu isaga odhanaynaa maxaase inooga yaala saxaabiga qowlkiisa saxaabiga mujtahidka ah ee dee aqoonta leh ee qur'aankii bartay ee nebi maxamed la noolaa maxaa laga yeelayaa ma laysku deliishani ma ma maxaa la yeelaya imaamka imaamu shaafici ah qowlkiisu masalada wuu noqnoqday jadiid iyo qadiim ayaa noqnoqday qadiimku wuxuu qabaa in la xujo uu yahay oon la garab maraynin qadiimku ayaa saa qara waa xujo jadiidkuna wuxuu qabaa war warmeeye xujo maahee lama xujaysanayo saxaabiga qowlkiisa lama xujaysanayo waxay culimmadu isku qabteen abibakar iyo cumar iyaga ka warrama xadiidkii tirmidiga ku yaalay rasuulku salى اlahu alayh wasalam wuxu uhi iqtadow iqtaduu biladayni min bacdi dabaday labadaa ku dayda um cumar iyo abibakar buu ujeeday abibakrin wa cumara iyaga maan qowliyaga lagu dayanaynin ile ku daydaaba layna yihiye qowlkoogi iyo rag baa ku tegey sidaa oo yihi iyaga halaga daayo ragna waxay idhaahdeen war maya laga dayn maaye mujtahidiintii inay iswada waafaqaan waa loo baahan yahay waxa laga soo reebaya afarta khulafo oo xadiidu abi daauud baynu eegeynaa calaykum bisunati wa sunati اkhulafaa araashidiin caduu alayha binawaaji wa sunati اkhulafaa araashidiin iyagaa sidaa looga soo reebo oo iyaga aqwaashooda iyo warkooga hala gaar halaga dhigo oo hala raaco hala xujaysto masaladan qowlu saxaabi bu ka waramaya wuxuu yidhi sheekhu markuu qowlu saxaabi uu ka warramayey uma saxaabiyu saxaabigii qowluhu qowlka saxaabigu uu ku qowlaa an madhabihi madhabkiisi unbuu ka socdaa waa isaga madhabkiisii uun saxaabigu wuxuu ku qowlo madhabkii unbuu ka socdaayo waa baa lagu xambaarayaa waa an madhabihi fahuwa cala jadiidi qowlka jadiidka ah waa qowlka jadiidka ah ayaa saxaabiga qowlkiisa cala madhab un lagu qabanaya way saxaabadiibaba iskhilaafaysa de nin kalu saxaabi kalu khilaafaya laba kalu khilaafaya kee la qaadani markaa keese laga tegi oo fa huwa saxaabiga qowlkiisa laa yuxtaju bihi lama xujaysanayo waa sida uu qabo jadiidku wa fi lqadiimi qadiimkana xujatun waa xujo qowlka saxaabigu qadiimkuna wuxuu leeyahay saxaabiga qowlkiisa hala deliishado oo hala xujaysto talow qadiimku muxuu cuskaday lima liajli maa kii dartii baa loo xujaysan warada soo arooray fii xaqihim saxaabada xaqooga saxaabada xadiid baa ku soo arooray sheekhu wuxuu ku yidhi wadacaafuhada xadiidka wadacaafuhu way daciifiyeene falyurada ha layska radiyo war xadiidka soo arooray waa daciif xadiidka wataa waa xadiid asxaabii kanujuum biayihim iqtadaytum ihtadaytum asxaabii aniga asxaabtaydu kanujuumi waa xidigaha oo kale biayihim kooga iqtadaytum ad ku dayatiinba ihtadaytum aad ku hanuunaysiin saxaabadaydu waa xidigaha oo kale ka alla adka ad ku dayatiinba waad ku hanuunaysiin waa la daciifiyey buu ku yidhi sheekhu ee sidaa ha loo radiyo oo sidaa sababta uu lahaana waxaynu garanaynaa waynu marnay dhowr jeer waxaa jiray waxay yidhahdeen xadiidkan asxaabika nujuum sababtiisu waxay ahayd nin baa xilligii rasuulka islaantiisii ka dhaartay wuxuu idhi islaanay xiin kuu iman maayo reer ii noqon maysid buu yidhi oo ku taaban maayo xiin uu ka dhaartay xiin xiinkii baa la yidhi wartalow xiinku muxuu ahaa ninkiibaa werwero qoomamooday oo yidhi war islaantii dee waad iska mancidaye maxaa xala talow waanad ka dhaaratay maxaa xala abibakr buu u yimid oo wuxuu hi xiin baan islaantii ka dhaartaye intee in leeg ba islaantu xaaraan iga ka jooga oon dhaartaa oofiya waa weligaaba buu intaad nooshahay islaanta ha u dhowaan haddana cumar buu u tegey oo cumar ow islaantii xiin baan ka dhaartaye bal sheega buu inta islaantu mamnuuc iga tahay waa afartan sanuu ku yidhi afartan sano un baan islaanta iska ilaalin cumaan buu yimid oo cumaanow islaanta xiin baan ka dhaartay i macnee buu yidhi waa sanad buu yidhi sanad islaanta ha u dhowaan cali buu yimid oo cali buu ku yidhi islaantii xiin baan ka dhaartay bal i macnee waa habeen iyo maalin buu yidhi afartii saxaabo mid mid la qowlihi welibana waa khulafadii mid mid la qowlihi ma jiro rasuulku u yimid rasuulkaa noolaa bay yidhaahdeen xadiidku waa daciif laakiin rasuulku u yimid oo wuxuu ihi ilaahay rasuulkiisiiyo saasaan idhiyo saxaabadaasaan u tegey su-aashaasaan doonaya in layga shaafiyo u yeedha buu rasuulku yidhi bay yidhahdeen afartii saxaabiba abibakr baa inuu weligaa yahay xaggeed ka qaadatay wuxuu yidhi waxaan ka qaatay aayaddan qur'aanka ah wa amaa hamuuda famatacnaahum ilaa xiinin waa weligoodba waanu raaxaynay waa sax aayaddaas xiinku waa weligiiba dee aayaddaasi waa sax haye cumar baa loo yeedho cumar waaba xiinku inuu afartan iyo xaggeed ka keentay waxa ka keenay buri ilaahay baa qur'aanka ku yidhi hal ataa cala alinsaan xiinun min adahri lam yakun shayan madkuura xiinun waa afartankii sane nebi aadan laga warramayey weeye uu dhoobada ahaa buu yidhi xiinun kolka xiinkii waa afartan cumar ba cusmaan baa loo yimid oo waxa la yidhi adu xiinka xaggeed ka keentay inuu yahay sanad ilaahay baa qur'aanka ku yidhi buu yihi tuuti ukulahaa kula xiini dhirtu midhaha waxay keentaa kula xiin waa kula sana ayadda waa sax weey dee midhuhu sanadkii bay mar baxaan sida caadiga ah cali baa loo yimid waxa cali xaggeed ka keentay maalintii iyo habeenka ilaahay baa qur'aanka ku yidhi buu yihi fasubxaana allaahi xiina tumsuun wa xiina tusbixuun ilaahay baa nazahan marka aad waaberiisanaysiin iyo marka aad gelabaysanaysiin rasuulku markaasuu yidhi bay idhahdeen asxaabii ka nujuum asxaabtaydu waa xidig ah oo kale biayihim iktadaytum kooga aad ku dayatiinba ihtadaytum waad ku hanuunaysiin kaad ku dayatiinba waad ku hanuunaysiin xadiidka waa daciif haddaba xadiidkaa daciifka ah ayay keeneen ayagu qowlka qadiimku qaatayoo waa ka sheekhu kule war xadiidku waa daciife iska raddi buu ku yidhi lama xujaysanayo dheh uma saxaabiyu saxaabiga qowluhu qowlkiisu can madhabihi madhabkiisa uunbuu ka ahaaday cala qowlka jadiidka ah oo fa huwa isaga laa yuxtaju bihi lama deliishanayo wa fi lqadiimi qowlka qadiimkaana xujatun xujo weeye limaa kii dartii warada soo arooray fii xaqihim saxaabada xaqooga wadacafuuhu way daciifiyeen ee falyurad hala radiyo buu kuha falyuradda hala radiyo in sha allahu tacaala halkaa inoogu joogayaa cashirkeennii wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam